alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi tanjiim musanifku raximah llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay ahara can qataada hal hadal uu ka soo naqilay qataada waa taabici wa xadiidan waaxidan daciifa laysa sariixan fi tanjiim iyo hal xadiid oo daciifa ah xagga sanadka isla markaana xukumka aan ku cadayna sixirka ka hadlaya xukumka tanjiimka lagaga soo saari kara un istinbaad waxaanaynu ogsoonnahay qadiyadda ku saabsan tanjiimka ama xidigiska waxaa ku soo arooray aayaatun qur'aaniya oo qaar ka mid a ah aynu akhrinay markii aynu ka hadlaynay waxaa loo yaqaano tacalumu manaasil اlqamar iyo axaadiid fara badan oo qaarkood uu sugan yahay wa fii bacdiha fi asaaniidiha maqaal qaarna ay daciif yihiin axaadiida صaxiixa ee tanjiimka kusoo aroortay waxaa ka mida maa rawahu طabaraniyu fi lmucjam اlkabiir can ibni mascuud marfuuca inuu yihi nabigu alayh الsalaatu wasalaam ida dukira asxaabii faamsiku asxaabtaydiiyo wixii dhex maray ee khilaaf iyo fitna ahaa marka lasoo hadal qaado ka gaabsada waidaa dukirat inujuumu faamsiku xidigaha marka laga hadlana ka gaabsada waidaa dukira alqadaru faamsiku xadiidka xasanahu lciraaqi fi takhriij lixyaa ibnu xajar wasuyuuطi sheikhu lalbanina raximah tacaala fi kitaabi silsilat axaadiidi saxiixa xadiidka afar iyo soddon wuxuu hi ruwiya min xadiidi bni mascuudi wa thawbana wabni cumara wa taawusa mursalan wa kuluhaa daciifat lasaniid walakina walakin bacduha yashudu bacda xadiidkaasi inuu saxiix yahay buu tilmaamay bimajmuuci uruqi markaa asaanidiisa laysu geeyo waida dukira nujuumu faamsiku macnaheedu waxa weya sida khaiib اbaqdaadi uu ku sheegay kitaabkiisa alqowl fi cilmi الnujuum qaala araada salى اllahu عalayh wasalam bilimsaaki can الnujuum alkafa cama yaqulu munajimuuna fiiha macnaheedu maa xidigaha haba soo hadal qaadina wuxuu rasuulku u jeedaa qolooyinka xidigiyo xidigiyaha xidigaha ka faaliyaa waxay xidigaha ka sheegaan ha ka hadlin oo min anaha faacilatu mudabira waxay ka sheegaan inay xidiguhu yihiin kuwa iyagu wax sameeyo caalamkanba maamula ka waxaa idinku ku hadlina wa annahaa tuscidu wa tunxis iyo xidiguhu dadka qaarkood inay badhaadhiyaan kuwo kalena inay hoojiyaan ana yakunu fi lcaalim fi lcaalami min xaadii fahuwa bixarakaati nujuum waxay ku hadlaan oo waxa caalamkan ka dhacaya inuu ku yimaado dhaqdhaqaaqa xidigaha faamara calayhi salaau wasalaam bilimsaaki can hada alqawl oo hadalkaa xun shareecada khilaafsan caqiidada saxda ka hor imanaya xidigaha ay kaga hadlaan munajimiintu ka gaabsado ha ku hadlina waan yuqaala fiiha wuxuu rasuulku ujeedaa in laga yidhaahdo xidigaha inaha kama jacalaha allahu tacaala yuhtadaa biha fi dulumaati albari walbaxr wayucrafu bالshamsi wاlqamari cadad الsiniina wاlxisaab waana fiiha dilaalaة calى qudraة اllahi waxikmatih waxaa ka mid a xadiida tanjiimka kusoo aroortay ee baabkan munaasibka ku ahayd xadiidka axmed iyo abu dawuud iyo ibn muaaja wariyeen bisanadi صaxiix can ibni cabaas inuu rasuulku uhi mal iqtabasa cilmi min الnujuum iqtabasa faqad iqtabasa shucbata min الsixr zaada ma zaad xadiidkaasina wuxuu nagu soo maray fii baabi ah, bayaani shay min anwaaci sixr waana sariixu fi tanjiim xidigisku inuu yahay nooc sixirka ka mida oo bimacnaa xaaraana ayuu ku cadyahay waxaa ka mida xadiidka wariyay ibnu casaakir wabnu cabdilbar fi jaamici bayaan alcilmi wafadlih wabnu bata fi libaan alkubra min xadiidi abi mixjan inuu yihi nebigu akhaafu calaa ummatii min bacdi alaaan ummadayda dabaday saddex baan uga baqaya xayf اlأima dulmiga madaxda xayf ala'ima dulmiga madaxda wa iimaana binujuum iyo inay xidigaha rumeeyaan cilmu tanjiimkii taiiriga ahaa ee muxaramkaah iyo watakdiiba biqadr fakana min allaa'iqi bilmusanif dikru hadihi اladila aw dikru bacdiha cala alaqal waxaa musanifka markaa u haboonayd inuu adilada tanjiimka ka hadlaysa ee sugan baabka uu ku keeno oomeh inuu ku gaabsado hadalka qataada iyo xadiidka abi muusa alashcari ee daciifkaasaynu arki doono wuxuu hi musanifku qaala bukhaariyu fi saxiixi qaala qataadatu qataada ibnu dicaama asaduusi wey waa wuxuu hi qataada khalaqa allahu ilaahay wuu abuuray hadihi nujuuma xidigahan lialaain saddex xikmadood buu abuuray ziinatan lisamaa ay liajli ziina lisamaa inay samada qurxiyaan buu abuuray wa warujuuman wax lagu gana inay noqoto uu abuuray lishayaaiin shayaaiinta wa calaamaatin inay awgeed buu abuuray inay calaamado noqoto yuhtadaa biha jihooyinka lagu garto waman taawala fiiha qofka waxa weeyaan ku fasirta ayra dalika waxa waxaan ahayn akhطa wuu gafay sidii saxda ahayd wuu baalmaray adaaca wuu dayacay nasiibahu dheeftiisii watakalafa waxaanu isku kalifay maa shay laa cilma cilmi lahu isaga aanu u sugnayn bihi isaga oo wuxuu ku hadlay dani iyo takhmiin male iyo masanuunin aan cilmi iyo xaqiiqaan ahayn hadalkan qataade bukhaari wuxuu ku wariyey fi kitaabi badءi اlcilmi isagoo mucallaqa oo qaala qataadatu ayuu yihi waxaa isagoo mawsuul oo sanadkiisu xidhiidhsan yahay sheegay aimo badan sa cabdurazaq fi lmusanaf cabd bn xumayd fi tafsiirihi wakadalika wasalahu طabariyu fi tafsiri min طariiqi bishrin can yaziid bn zurayci can saciid bn abi caruba can qataada isnaadkiisuna waa صaxiix mawsuula sida ibnu xajar uu ku sheegay fi tacliiq اtakhliiq juska saddexaad safxada afar boqol iyo sagaal iyo sideetan qataada in xikmadda ilaahay xidigaha u abuuray ay saddexdaa tahay waa miduu ka soo qaatay laba aayadood oo qur-aanka ka mid a ah. inay xidigaha ilaahay u abuuray inay qurux samada u noqdaan iyo inay noqdaan waran shayaadiinta lagu gano waxaa lagu sheegay fii qowlihi tacaalى walaqad zayana smaء اdunya bmasaabixa wajacalnaha rujuma lلshayaaطin ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi samadan adduunyada dadka soo xigta waxaanu ku qurxinay masaabiix waa xidiga laambadaha samada weyi wajacalnaaha rujuma lishayaaiin waxaa kalooanu ka yeelnay masaabiixda mid shayaadiinta aanu ku ganno amaa inay xidigu yihiin calaamaat yubtadaa biha calaamado jihooyinka iyo waqtiyada iyo lagu garto waxaa lagu sheegay fii qowlihi tacaala wacalaamaati wabinajmi hum yahtaduun ishkaal baa ku soo aroori kara waxaa la odhan karaa in ujeedada ilaahay xidigaha u abuuray saddexdaasun ay tahay oo saddexdaasun ay ku kooban tahay aayadaha laguma sheegin olamo ilaahay ma odhan saddexdaasun baan u abuuray xidigaha markaa siduu qataada u leeyahy man taawala fiiha hayra dalika faqad akhta qofka idhaa ujeedo kaleu ilaahay u abuuray u khaldamay xasrigaa xaggu ka keenay ishkaalka culimada soo aroorisay ee kana jawaabtay waxaa ka mid a axmed bnu ismaaciil ibn cuثmaan alkurani ashaafici uma alxanafi fi kitaabihi alkowthar اljaari ilى riyaadi axaadiiث اbukhaari juska lixaad sabxada afar boqol ah, sabxada boqol afar iyo lix wuxuu odhanayaa fain qulta laysa fi laayati maa yadulu cala alxasan haddaad tiraa aayadda kuma jiro wax tusinaya ujeedada xidigaa loo abuuray saddexdaa inay ku kooban tahay fakayfa qaala siduu qataada uu yihi man taawala minha gayra dalik faqad akhta qultu akhada alxasra min alqariina waa jawaabtii ujeedada xidigaa loo abuuray inay saddexdaa ku kooban tahay wuxuu ka qaatay buu leeyahay qariino lafdi ma aha fain allaha tacaala dakaraha fi macrad اlimtinaan falow kana hunaaka amru aakharu manuuطa biha ladakarahu ilaahay saddexdan wuxuu sheegay isagoo addoomaha ugu mano sheeganaya oo fii macrad اlimtinaan buu ilaahay sheegay haddii ujeedooyin iyo manaafic kaloo ilaahay u abuuray ay jirto ilaahay subxaana wa tacaala wuu sheegi lahaa ee kama kala tageen saas ayuu ku jawaabay alkurani raximah اllah cabdulxaq addahlawi alxanafi isaguna wuxuu ihi qataade qowlkiisa waxaa lagu xambaaraya ma huwa cumdatun fii khalqiha yani waxyaabaha abuurkeeda xikmad uu udubdhaxaada u ah macnaa ujeedooyinka u waaweyna loo abuuray ayaa saddexdan wlaa yunaafi dalika maa culima bاtajribaةi الصaxiix haddii waxyaabo kale tijaabooyinka saxda ah lagu ogaado oo xikmad abuurka xidigaha ku jirta isma diidayaan saddexdani waa asalun baa la leeyahy waxyaabo kalena waa jiri karaan wuxuu dahlowi masalada ku sheeg kitaabkiisa wuxu uhi yacni ana alcumdata fi dalika wama yantaficu bihi ahlu اddiini wاlmacrifa ma naطqa bihi kalaam اllahi subxanaه waama الزawaaid calى dalika fain kana dalika mima saxat الtajribaة bidalika اkhtilaaf اlfusul waxaa kamida waxyaabaha saddexda dheeraadka ka ikhtilaaf اlfusul yani in xidiguhu ay calaamad u yihiin kala duwanaanshaha waktiyada xiliba xiliyada sanadku xidigo gaaroo lagu garta ayay leeyihin wa nudji الthimaari wاlfawaakih iyo sida bisaylka midhaha iyo khudrawaadka iyagana waa lagu gartaa wanuzuuli اlamطaari waamhaali dalika falaa shaka ana liljraami الsamaawiya dakla fi dalika bijarayaan اlcadati wataqdiir illahi iya kadibna wuxuu ka hadlayaa waxa munajimiintu ay ku hadlaan iyo baailnimadiisu ka hadlaya hadalkan dahlawi waxaa la odhan karaa tusaalayaasha uu sheegay sida xiliyada sanadka oo kale in xidigaha lagu garto xikmadda ilaahay u abuuray taasi ay ka mid tahay iyo waktiga midhuhu bislaanayaan iyo waktiga roobka iyo wixii la mid ah wuxuu soo gelayaa kaasi hadalka qataadu yihi wacalaamaatin yuhtadaa biha wixii dee wakti ku saabsan iyo midho bisaylkood iyo waxaa dee calaamad weeyaan marka hadalka qataado kaasi kama baxsana baa la odhan karaa calaamaadkunbaa laba nooc calaamaatun ardiya wa calaamaatun zamaaniya calaamado xagga dhulka ah iyo calaamado xagga wakhtiga ah. ah sheekh بن cuthaymiin raxima اllahu tacaala marka masaa'ilka baabkan uu sharaxayo ayaa wuxuu leeyahy saddexda waa laynoo sheegay waxaa kaloo dhici karta inay jiraan xikmado kale oo innaga inaga qarsoon oo ilaahay waa abuuray lakiin wa calaamaati yuhtada biha wa calaamaat اljihaat wاlbuldaan iyo calaamaat اlawqaat wاlazmaan intuba way soo gelayaan calaamado xagga jihooyinka iyo dhulalka ah iyo calaamado xagga waktiyada ah faman taawala fiiha gayra dalika ay fasaraha waطalaba minha gayr اumuuri ثalaaثa qofka ku fasira oo ka doona xidigaha saddexda arrimood waxaan ahayn saddexda ilaahay uu sheegay sida inuu alcilmu bilgeyb u daliishado akhطأ waadaaca nasiibahu ee akhطأ sawaab sidii saxdahayd uu baalmaray wa adaaca nasiibahu ay min cumrihi yanaa dheeftii cumrigiisa uu ku lahaa uu iska dayacay liannahu ishtaqala bima laa faaidata fiih waxaan waxba laga faa'iida ahayn diin iyo adduunye toona ayuu cumrigiisi ku dayacay saa waa loo fasiray waxaa kaloo yihi adaaca nasiibahu ay min alajri walxadi fi laakhira ajarkii aakhiro iyo dheefteedii buu iska dayacay fayaqdumu calىa rabbihi walaysa lahu xadun walaa nasiib walaa manzilaة cinda allah wuxuu ilaahay hortegayaa isagoo wax dheefa aakhiro ku lahayn ilahay agtiisana manziliyo darajaaan ku lahayn aharkan qataada maqsuud lbaab haluu ka tusinayaa wa ana fiihi ibطaala qataada taأhiir الnujuum waxaa ahara ku sugan qataada inuu baadil ku sheegay xidigaha saameyntooda wاlاstidlaala biha calى macrifaة اlgeyb iyo inuu buriye in xidigaha loo daliishado garashada geybka halkee taa laga qaatay lixasri xikmata khalqiha fi alaaثati umuur way ujeedada loo abuuray saddex arrimood buu ku ururiyey wa nafyi اkhalaaqi caman ictaqada aw istadala biha calaa gayriha iyo in uu nasiib aakhiro u diiday qofka markaa aamina ama u daliishada saddexdaa waxaan ahayn daliilka labaad ee baabka uu ku sheegay waa qowl qataada oo isna ku jira fii qowli musanif uu ihi musanifku wakariha waa karhay qataadatu tacaluma manaazil اlqamar dayaxa manaasishiisa in la barto dayacu wuxuu leeyahay sideed iyo labaatan manzil manaa laba maalmood inta badan uu qarsoon yihi sideed iyo labaatanka maalmooda kale ee bisha ama sideed iyo labaatanka habeene kale ee bisha habeenba god buu fadhiyaa godkaasina waa xidig marka xidig kaste waynu arki doona insha allah baabka kan ku xiga baabu ma jaءa fi اlistisqاءi bاlanwa baynu ku arki doono xidigaha iyo waxaa la xidhiidha marka manaasishu waa sideed iyo labaatanka god ee dayaxu fadhiisto in la barto wuu karhay walam yurakis ma ogolaan ibnu cuyayna oo sufyaan ibnu cuyayna fiihi ay fii cilmi manaazil اlqamr aw fii tacalumi manaazil اlqamr in la barto manaasisha dayaxa dakarahu waxaa sheegay hadalkan xarbun baa sheegay waa xarb ibn ismaaciil akirmani kitaab wuxuu le la masaa'ilu xarbin oo fiqi markaa ah, badani uu ku qoran yahay iyo masaa'il ictiqaada iyadana gooni ayaa loo daabacay masaail xarb ibn ismaaciil akirmani waana tilmiidkii axmed markaa kitaabkiisaas ayuu ku sheegay waraa waa ogolaaday fii tacalumi lmanaail manaasil qamar barashadooda axmedu baa ogolaaday axmed ibnu xambal iyo isxaaq oo isxaaq ibnu rahawey ah labadoodana sidaynu darsigii shalay ku sheegnay isxaaq ibnu xarb ibnu ismaaciil akirmani ayuunbaa ka soo naqilay musanifku halkan wuxuu gudagalay inuu caddeeyo uu ka hadlo masalada ku saabsan ikhtilaafu lculamaa fii cilmi tasyiir almusama bimanaazil اlqamar cilmiga xidigaha la xidhiidha waa laba nooc cilmu taiir oo ah in la idhaha xidiguhu waxbay abuuraan ama qeybkay ogyihiin ama caalamkay ku tasarufaan iyo wixii lamida kaasi isagu waa xaaraan saynu darsigii shalay ku aragnay nooca labaad waa cilmu tasyiir isaguna laba ayuu ahaa oo in xidigaha loo cuskado garashada calaamadaha diiniga ah kaasi inuu bannaan yahay bal culimada qaarkood ay yidhahdeen oo waajib darsigii shalay baynu ku aragna ka labaadna wuxuu ahaa in loo cuskado calaamadaha arrimaha adduunye la xidhiidha sida waxa weeyaan xiliyada oo kale la ydhaha xidig baa soo baxay xagaabaa la galay xidig baa dhacay waa jiilaal ama wakhtiga roobka oo kale iyo waxyaabaha la xidhiidha kaas ayaa maxalu khilaafa saynu darsigii shalay ku sheegnay khilaafkaas ayuu musanifku halkan uu ku ishaaray oo ma loo baran karaa manaasil اqamar iyo xisaabihiisa la xidhiidha iyo habeenba meesha uu dayixu dego ma loo baran karaa si loogu garto jihooyinka iyo waktiga roobku u da-ayo iyo waktiga dabaylu soo dhacayaan iyo waktiga waxa weeyaan tusaale ahaan midhuhu bislaamayaan ama zarca munaasib ku ah in beeraha la fasho iyo wixii lamida waa maxalu khilaaf saa uu sheegay culimada qaar waa karheen sida qataada iyo sufyaan ibnu cuyeyna bacd alxanafiyana saynu sheegnay waa xaaraan bay dhah qolooyinkaa karahay tacalumu cilmi manaasil ilqamar ma laha haddii loo baranayo lihadi lumuur waa shirki sababtay u karheen haddaba maxay tahay man yujiib hadii dakarnaha fi darsi ams haye maxay u karaheen sada lidariica almuadiya ilaa cilmi tanjiim اlmuxaram waxay arrintani waddo u noqon kartaa cilmigii xidigiskay xaaraanta ahayd qofku inuu marka dambe u tallaabo dadka caamada laftoodana fitnay ku noqon kartaa oo waxay arrinta noocaana u fahmi karaan min baabi cilmi اlgeyb inay tahay waay qowlka labaadna waa qowlu jamaahiir اlculamaa sida ahlucilmigu ay u badan yihiin oo waxay idhaahdeen tacalum manaazil اlqamar limacrifati calaamaati اlumuuri اdunyawiya waa jaa-is way banaanta sidaana waxaa laga soo wariyey saxaabada qaarkood ee taabiciinta qaarkood saxaabada cumar baa kamid allahu aclam sanadkuma ansaxay lam abxath fi dalik taabiciintana waxaa kamida النkعي ibrahim بن يزيد النkعي iyo mujaahid iyo baa kamida hadalkan qataade iyo hadalkan iبن cuyeyne xرب بن ismاعيل الkirmani baa fي masaaئilhi ku wariyey hadalka waxa weeyaan qataada xadثna إسحاq qال xadثna معتmر بن سليمان qال xadثna أbو cawاnة عن qتاadة أنه kariha أn yتacلم الرaجل منازل الqمر hadalka ibnu cuyeynena wuxu uhi samictu musa ibn اlmusaawir min ahli asbahan musa min almuطawica yadkuru can ibni cuyeyna anahu lam yurakis fi tacliim manazil اlqmr saasoo kale waxaan musanifku sheegin oo xarb ibnu ismaaciil uu ka wariyey karaahiyada طaawuus sida kun saddex boqol iyo labiyo toban qala xadaثna asariyu ibn muxamed abu صالح qala xadaثna اlhaytham can mxamed ibn muslim can ibrahim ibn maysr can طaawuus qaal ruba naadirin fi nujuumi mutacalimi xuruufa abijaad laysa lahu cind allahi khalaq khilaafka noocane musanifku uu soo naqilay halkuu baabka kala xidhiidhsay ama maqsuudka baabka halkuu xidhiidh kala leeyay wuxuu xidhiidh kala leeyay waa masale muhima ah, waa inaad fahamto mujarad khilaaf bayn alculamaa inuu soo naqilo unbuu hadalkan musanifku u sheegay maya maya wuxuu u daliishanayaa tanjiimka muxaramka ah inaanu banaanayn waxa weeye wجه dilaalة hada الkhiلاaf calى maqsud الbab anahu ida kana الculamaء qad اkhtalفu fi tacalum manazil الqmr lilاstidlaal biha calى اlawqaati wanaxwiha mima laa silata lahu bcilmi اlgeyb haddii ay culimadu isku khilaafeen manaaزil اlqmr ma la baran karaa si loogu deliishado waktiyada iyo wixii la halmaala ee aan xidhiir la lahayn cilm اlgeyb wahuwa min cilmi الtasyiir almubax fi asli taasoo kamida cilmu tasyiirkii aslaan mubaax ahaa wladiina manacuuhu manacawhu sada lidaricati shirki biاllah culimada diidee yihi lama baran karo ay arrintaas waxay wado u noqon kartaa tanjiimkii shirkiga ama muxaramka ahaa famaa baaluka bitacalumi cilmi tahiir اlmuxaram min baabi اlأwlى cilmu tahiirki oo ah in xidigaha cilmigooda la barto dayaxa iyo kuwa kaleba iyadoo markaa la leeyahay tasaruf bay kownka ku leeyihiin ama khalqi ama qeybkay og yihiin amaba se lagu ogaan karaa iyadoo arintaa wax daliil cad ama calaamad cad aan loo haynin dee min baab ilawla muxaram bay noqonaysaa oo kii aan dhib lahayne ilaahay cid aan inbaa xidigaa wax abuura ama tasarufa ama qeybka ogba aan ku saabsanayn ee mujarad ahaa calaamado haddii la diiday maxaad umalaynaysa ka kale min baab ilawla in la diido sooma munaasabada musanifku u keenay waa taas qaala wa can abi muusa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam alaaatun saddex laa yadkhuluuna geli maan aljanna mudminu lkhamr ka khamriga cabistiisa caadaystay wa qaaicu raxim iyo ka qaraabada gooyey wa musadiqun bisixir iyo ka sixirka rumaystay rawahu sanadkiisa waxaa ku jira cabdالlahi bn xusein اlأsdi waana ضaciif cinda jumhuuri أئmaة الjarxi والtacdiil maca hada tafarada biriwaayati hada اlxadiiث xadiidkan warintiisana waa la keliyoon waxaana ka warinaya alfadl ibnu maysara fadl ibnu maysarana daca minhu kitaab aladi fiihi masmuucaatuhu kitaabkii axaadiidii uu mashaayikhdiisa ka maqlee ugu qorayd baa ka lumay faistadrakaha min insaan markaa qof baan dib u weydiiyey buuhi oo dib iigu sheegay qofkaasi kuu yahayna muu sheegin fayakuunu fi sanadi waasitaة majhuula qofkaasi waa qof sanadkii ku jira oo dee axaadiiii uu dib uga wariyey xadiiii kitaabkeedu uu ka lumay oon lana garanahayn lihada xadiidkan ibnu cadiy waa daciifiyey fi اlkaamil aلdahabina wuu daciifiyey fi اlmiisaan yanaa si uma odhan waa daciif lakiin waxaa jirta qaacido culamaau lxadiid qaarkood ay sheegaan sida oo aimadu axaadiida had iyo jeeraale ay ku sheegaan fii taraajimi ruwaat aladiina dacafuuhum waa axaadiid ay daciifinayaan ruwaadda ay daciifinayaan oo iminkaa cabdullahi bn xusein ilasdi inuu daciif yahay ayuu ibnu cadif ilkaamil ku sheegay uma awrada hada alxadiid isagoo ishaaraya inuu yahay min manaakirihi mima unkira caleyh wakadalika الdahabiyu fi miisan اlictidaal laakiin jumlada ku saabsan qaطic raxim shaahid bay leedahay xadiid jubayr ibn muطcim fi bukhaari wagayri qaطic raximi laa yadkhul اljana buuri nebigu alيه الsalatu wasalaam jumlada mudminu khamrina la yashhadu laha kaiiru min axaadiiث axaadiid fara badan baa u markhaati furaysa waxaa ka mida ma rawaahu axmedu can abi darda ana nabiya qaal laa yadkhulu janata caaqul jannada geli maayo mid waalidkii markaa caaq ku noqday waalidkii markaanu samafalin bal dhiba walaa mudminu khamrina geli maayo mid khamriga cabidsiis sacaadeystay walaa mukadibu biqadar xadiidkaasina waa saxiix awradahu shaykhuna alwaadiciyu raximah اllah fi saxiix اlmusnad wa qaala isnaadu xasan kadalika xadiid kalena waa jirta ama jumlada musadiqu bisixr jumladaas laysa laha shaahidu min lafdiha shaahid ay isku lafdi yihiin ma laha lakin yashhadu limacnaaha alxadiiث اlwaarida fi dami الsixr wالtaxdiiri minhu waxa u macnaheeda u markhaati furaya axaadiida kusoo aroortay dhaleecaynta sixirka iyo kadigistiisa waxaanay nagu soo martay axaadiida qaarkeed fi labwaab اlmutacaliqa bالsixr ومنها mا rwاه أحمد وأbو dاود بن mاجه بسند صحيح عن بن عباس qال رsuuل الله mن اkتبس علما من النجوم اkتبس شhuعبة من السحر زاد mا زاد مdمن خمر macnaheedu waa maxay mudaawiم عalى شhuربha waa ka joogteeye caadaystay cabista khamri qaaطic raxmna الraxm الqراabة looga jeeda والmacnى اladي laa yasiل qaraabat kan qaraabadiisa xidhiidhanay <clears throat> qaraabada xidhiidhintoodu in la booqdo qura maaha bal macnaa silaة الraxm awsacu min dalik waxaanu ka mid yahay lafdigani alalfaad almuطlaqa fi اlqur'ani wالsuna fayurjacu fi macnaaha wa tafsiiriha ilى اlcurf ereyga silaة raxm qaraabo xidhiidhin maxaa xad u ah xad looma sheegin fi اluga qur-aanka iyo sunana xad looguma sheegin ereygaasoo mulaqa ayaa soo aruura soo arooray biduuni taxdiid marka xadkiisa waxaa loola noqonaya xaggee curfiga kul ma ataa wlam yuxadad bsharci kalxirzi fabilcurfi xdud akii shaacirku saa lahaa hadday gaajoonayaan siladooda maxay noqonaysaa icaamuhum hadday aridan yihiin hadday xanuunsanayaan mucaalajatuhum haddii ay tusaale ahaan baahi noocaasoo adduunyo aanay qabin ziyaaratuhum macnaa in lasoo booqdo laga warhayo oo oo la salaamo musadiqun bisixri macnaheedu waa maxay ee musadiqun bimaa yukhbiru bihi saaxiru can ilgheyb waa qofka rumaysta wuxuu saaxirku eybka ka sheegayo saaxirku dee eybka ayuu ka waramaa mararka qaarkood marka inuu rumaysto wuxuu eybka ka sheegayo wayadkhulu fi sixri kulu man yaddaci اlgeyb waxaa sixirkan soo gelaya macna mid kastaoo qeybka sheeganaya in la rumaysto arrintaa laga rumaysto wa minhum lmunajim kuwa qeybka ka mid a ah, kuwa xidigiya man iqtabasa cilma min اnujuum iqtabasa shucbata min asixr marka musadiqu bisixr dee saaxirkii iyo munajimkii rasuulku calayh salaatu wasalaam waa inay isku mid yihiin buu sheegay marka qofka saaxirka rumaystaa sida uu u noqonayo mid jannada waaya ayaa ka munajimka rumaystaana saasoo kale u noqonaya laakiin musadiqun bisixri loogama jeedo qofka idhaa sixirku waa xaqiiqo ama athar buu sixirku leeyihi hadduu qofku taa rumeeyo laa yadkhulu fi اlxadiid annahu sixirku inuu xaqiiqo leeyahay taiir iyo saameyn iyo raadna inuu leeyahay nusuustay ku sugan tahay ta loola qastiyeyna ma aha wajhu dilaalat xadiid calaa maqsuud ilbaab waxa ma fiihi min alwaciid cala tasdiiqi saaxir cala tasdiiqi bisaaxir waa waciidka iyo goodiga ku soo arooray rumaysiga la rumaysto saaxirka adaal alى taxriimi ali waciidkaasina muxuu tusinayaa de in rumaysigiisu xaaraan yihi mar haddii jannadiiba lagu waayo watanjiim tahiiri min anwaac sir ila baabku sixir kumuu saabsanan in tanjiim buu ku saabsanaaye halkeebuu tanjiimku kasoo gelaya xadiidka wuxuu ka soo gelaya tanjiimu tahiirka xidigiska xagga tahiirka ku saabsan in noocyada sixirku kamid suu nebiguba yihi man ikhtabasa shucbata min اnujuum faqad ikhtabasa shucbaة min الصixr وإida kana hada fi musadiq الmunajim faxukmu اlmunajimi nafsu ashad kii rumaystay haddii la yihi janno geli maayo dee kaa la rumaystay munajimkaa laftiisana xukumkiisu waa kasii adag yahay marka laa yadkhulu اljanna qofku haddii uu gaal yahay janno geli maayo hadduu muslim yahayna sida dee qofka qaraabada gooyey ama khamriga cabay min geyri istixlaalin waxaynu odhanaynaa dukhuul اljana waa laba nooc dukhuul awali ah iyo dukuul maaali ah marka ibtidaan jannada u geli maayo ilaa lasoo ciqaabo oo naar uu soo maro saasuu macnuhu noqonaya xukmu ityaani munajim waa maxay in loo tago munajimka watasdiiquhu in la rumaysto waa xukmu ityaani lkaahin wa tasdiiqihi oo munajim iyo kaahin waa isku xukm labada baabaad bay isu shabahaan oo labaduba waxay wadaagaan fi iddicaa'i cilmi lgeyb bay wadaagaan marka axkaamtii aynu kusoo marnay masaladii ku saabsanayd ityaanu lkuhaan wa su wa tasdiiquhum halkana lafteedii baa soo noqonaysa oo munajim iyo kaahinku masalada waa isku xukun isku xukun bay kayiin qaala fiihi masaa'il alula alxikmatu ujeedada ilaahay uu ka leeyay fii khalqi nujuum abuurista xidigaha waana saddex ziina lisamaa iyo rujuuman ziinatan lisama rujuuman lishayaaiin iyo calaamaatin wayuhtadaa biha sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yihi saynu ishaaray fi qowl mufiid warubamaa yakuunu hunaaka xikamu uqra laa naclamuha waxaa dhici karta ujeedooyin kaleo ilaahay u abuuro inaan garanay inay jiraan athaaniyatu araddu calaa man raddi la radiye mid zacma sheegtay hayra dalika waxaan kaa ahayn oo bimacnaa yidhi ujeedooyin kala loo abuuray laakiin waxa uu sheegtay waa inuu yahay ma yukhaalif nusuus asharciya wlwaaqic اmushaahad wax nusuusta khilaafsan ama mushaahadka ah waxa uu ka qaatay tan qowlka qataada uhi man taawala fiiha gayra dalika akhطأ وadaaca nasiiba watakalafa ma laa cilma lahu bih muraadu qataadana markuu leeyay gayru dalika muxuu ujeedaa man taawala fiiha gayra dalik ibn cuthaymiin wuxuu yihi wmuraadu qataadata fi qowlihi gayra dalika ma zacamahu اlmunajimuuna min اlاstidlaal biawaal falaki wax kastoo la sheego uma jeedo wuxuu ujeeda waxay sheegtaan xidig isku oo daliisha ay daliishadaan biaxwaal falakiya cala xawaadi ardiya inay eybka u daliishadaan xidigaha ama maa yumkin an yakuuna fiiha min umuuri xisiyati siwa halaai saabiqa falaa dalaala liman taawalahu waxaan saddexdaa ahayn waa arin la taaban karo waaqi mushaahadaa waaqic mushaahada ah, ah. hadduu qofku xidigaha ku sheego in loo abuuray taasi dalaal kuma jiro aلثaaliثaةu dikru اkhilaaf khilaafkii sheegistiisa fi tacalum اmanaaزil la isku khilaafay in la garto manaaزil اlqamr si calaamad looga dhigto waqad sabaqa sharxu dalika watafsiilu alraabicaةu alwaciidu goodigii fii man mid ku soo arooray sadaqa rumaystay bishayin oo min asixir sixira ka mida walow carafa haba garto anahu baailu inuu baail yahay marka maxaa looga jeedaa baynu nihi atasdiiq bisaaxir tasdiiq bima yukhbiru bihi min algheyb eybka uu sheeganaya uu ku waramayo haddii laga rumaysto weeye lakin atasdiiq biana asixra xaqiiqa wa lahu tahiira miyay soo gelaysaa xadiidka hadii rumeeyo sixirku inuu xaqiiqo leeyahay taiir iyo saameyn inuu leeyahy ma soo gelayso waay baabu ma jaءa fi اlistisqاء bاlanwاء wallahu subxanaه wa taعalى aclam wslى اllah alى nabiyina mxamed